subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, waa subaxnimo talaado ah taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha ko iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka waxaad barnaamijka falqaynta wararka ku dhegeysan doontaan qaar ka mid a ah saraakiisha ku sugan furimaha dagaalka ee gobolka mudug ayaa inoola hadlay waxaan ka weydiinay howlgalka sida uu u socdo iyadoo muddooyinkii dambe la sheegayay inuu hakad galay howlgalkii ka socday koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug wararkii ugu dambeeyey xaaladaha ee gobolladaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale ciidamada ammaanka magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa gacanta ku dhigay askari dhowaan dil u geystay qof shacab ah iyadoona arrintaasi ay ka dhidhiyeen dadka ku dhaqan magaalada gurceel ee gobolkaasi waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo falaqaynta wararka

تهريرهنا ريحا تدحدننا ربي الرحمة ربي جنو heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falqaynta wararka oo soo xalba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan eegno koonfurta gobolka mudug muddooyinkii dambe waxaa si xowli u socday howlgal ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoona ciidamada dowladda ay qabteen deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi oo al-shabaab ay ku xooganaayeen waxaana dagaalo culus halkaasi ka dhacay laga saaray al-shabaab saraakiisha howlgalkaasi hoggaaminaysay ayaa haatan ah waxay la hadleen idaacadda kulmiyi waxa sheegeen in ay markaasi ay bilaabi doonaan dhowaan howlgal culus waxay sidoo kale sheegeen in ay ka saareen al-shabaab meelihii ugu adkaa oo markaasi fariisimo ay ka samaysteen waryaheena cabdiqani cabdulaahi ayaa kula kulmay laba taliya oo lagu kala magacaabo qalab xoor iyo sidoo kale iyo sidoo kale abaanduulaha guutada siddeed iyo tobanaad ee ciidanka gorgor cabdi maxamed sulnuug wuxuuna wax ka weydiiyey sida uu howlgallada ay u socdaan waan dhowahay waana salaamahayaa dhammaan raadiyo kulmiya dabcan waad aragtaan wixii aad dheg ahaan u maqli jirteen haddaad furimo horey umateen waxaan umaynabaa markii u horreyso aan raadiyo kulmiya fariinta ku kulna waan dhowahay waana salaamahayaa dhammaan raadiyo kulmiya dabcan waad aragtaan eh, wixii aad dheg ahaan u maqli jirteen haddaad furiimo hore umaateen waxaan umaynabaa markii u horreyso aan raadiyo kulmiya fariinta ku kulno laakiin meelo badan way tageen eh, aad baan idinka mahad celinahayaa inaad halkan imaataan oo aad ummaddii shicibka ee meelo walba jooga u baahisaan waxyaabaha furimaha laga haya iyo sida khawaariijta loo bacsanahayo dee waad aragtaa saakii waxaan saaranahay buurtii gaadi Eh, dhowr muddo ka hor halkaana laga ceeriyey haddana farxadkooda ku daba jirno insha allah dhowaan inta dhiman gobolka mudugne waan ka saari doonaa iyo gebi ahaan waddanka soomaaliyaba dad badan oo furimaha joogin tali waxay isweydiinayaan intay la eg tahay awoodda kooxdan khawaarijta shabaab wallaahi soomaali waxay ku maahmaahdaa maahmaah yaroo aan sidaa u yaro fiicnayn laakiin la yidhaahdo habar fadhisa legdin la fudud waa waxay shabaabka iska sheegteen mooye hadda ma aaminsani shabaab awoodda saakii marka laga reebo qaraxyada iyo waxyaabaha ay ummadda ku argagagelinayaan awood kale ummadda hor istaagi karto ama ciidan hor istaagi karto inay jirto xaqiiqiyaan goobta hadda aan joogno ayaga goormay ugu dambaysa intaan ognahay ilaa iyo dad dhuumalaysi inay soo dirsadaan mooye ciidan ama wax hadda la yidhahdo shabaab idil ee imaado haba yaraatee ma jirto bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo shacabka soomaaliyeed dhagarqabayaasha meesida looga guulaystay iyo guulaha laga gaaray maanta meesha aad joognaa waa shabeelow waa buurtii lagula dagaalamay oo saaka laga saaray ciidanku in badanuu soo socday ilaahay baa ku guuleeyey shacabka soomaaliyeedna waxaa leeyahay si wada jira ha ula dagaalameen ciidamada ha garab istaageen waxaan rabaa halkaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo si hagarla'aana ah u daafuray dagaalkan khawaariijta una garab istaagay ilaa haddana u taagan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi qorqoor oo asna aan waxba u yaraysan oo had iyo u taagan waxaan rabaa halkaan inaan ciidamada qalabkiisa uga mahad celiyo iyo ciidanka macawisleyda iyo ciidanka deegaanka oo iskaashanaya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka daraawiishta maamul goboleedka galmudug oo si wada jir ah har iyo habeen u taagan inay la dagaalamaan kooxda khawaariijta ah waxaan leeyahay guul iyo gacmo wada jira ah, saraakiishana aada ugu mahad celinayaa saddexda sane iyo abafta ku jirta difaaca iyo ciidanka ku jiray difaaca intaas muddada ah waxaan leeyahay aada u shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay khawaariji waa galbatee meelay ka baxaan allah hala waayo kooxda kale maana waxaan leeyahay had iyo jeer waxay taagan yihiin furunta nala taagan yihiin aadaa uga mahad celinaya abwaanguro waxaan leeyahay kooxdu waxay u taagantaha had jeer inay ka soo furimaha hore dagaalka meesha ay wax marayaan maanta meesha aan joogno waa furunta ugu horraysay ee shabeellow waxaan leeyahay aadaa u mahadsantihiin nimanka intaas nala taagnaa maantaa noo yimid waxaan leeyahy aad u mahadsantihiin wabilahi towfiiq kuwaasina waxay ahaayeen taliyaasha hogaaminaya ciidamada ku sugan koonfurta gobolka mudug isla markaana muddooyinkii dambe dagaallo xoogan la galay maleeshiyada kooxda al-shabaab oo u warameeyey waryaheena cabdiqani cabdulaahi samaale weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka oo subaxl baad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho haddaan eegno magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay waxay gacanta ku soo dhigeen askari dhowaan dil u geystay qof shacab ah magaaladaasina ay ka dhaceen bannaanbaxyo looga soo horjeedo dilkaasi bareerka ahaa oo u geystay askariga baadigab xoogan oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka deegaanada hoos yimaada magaalada gurceel ayay ugu dambeyntii ka soo qabteen deegaan hoos yimaada magaaladaasi waxaana magaalada haatan ka socda banaanbax ama lagu soo dhoweynayo ninkaasi oo dilka geystay oo askarta gacanta kusoo dhigeen islamarkaana dadka deegaanka ay ku faraxsan yihiin in markaasi sharciga la marsiiyo waryaheena abwaryaheena farxaan axmed cabdi ayaa si toosa qadka ugu jira farxaan soo dhawow maxaa saakii ka socda magaalada gurceel farxaan waa mahadsan tahay degmada gurceel gobolka guud hadda eh, saacada kadib ayaa lagu wadaa in lasoo gaarsiiyo ninkaan eh, kudhiigla ahaay ee eh, qofka shacabka ah ee u geystay dilka maalmihii ugu dambeeyan dambeeyeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qaybahooda kala duwan ay ugu raad joogeen oo kaashanaya maamulka degmada gulaaad iyo sidoo kale bulshada deegaanada waqooyi ee degmada gulaaal dadaal dheer ka badan oo ay sameeyeen ciidamada amniga ay gacanta kusoo dhigeen gudahaal maanta waxaa laga dareemayaa xididiilo iyo jawi ka bedelan maalmihii lasoo dhaafay dadkuna waxay ku faraxsan yihiin soo qabashada iyagoo uma soo qabashada eh, gacankudiglaha iyagoo u mahad celinaya ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee ku guulaystay eh, soo qabashadaas eh, qaybo kamid a ah wadooyinka ayaa lagu arkaya dad fara badan kuwaasi oo sugaya gacankudiglaha waxaana saacadaha soo aadan la rajeynayaa in gudaha loo soo geliyo degmada guraala gobolka galgaduud uu horay ku dhex dilay allaha ugu naxariistee nin dhalinyaraaho lagu magacaabi jiray cabdullaahi cali gudey lana dhashay taliyaha guuliska degmada guraal kana mid ahaa maawsleyda ka howlgasha deegaanka burjeed oo maalmihii ugu dambeeyey ama beri ugu dambeeyaba halkaasi u joogay la dirirka kooxda al-shabaab farxaan guraal jawigu maanta waxa ay sugayaan gacan ku uh, oo gudaha magaalada lasoo geliyo dad fara badan oo isku soo baxay ayaana taagan wadooyinka maalmihii ugu dambeeyey banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dilka laguna dalbanayo cadaalad inuu ayaa ka dhacay degmada gudaha waxaana ay tani kaga bedelan tahay deelkii hore ee magaalada kibada jiray in dugmada ay ka jawaabeen ciidamada amniga dhacdadii ka dhacday gudaha degmada guraal saraakiisha lamaha amaanka iyo maamulka degmada maxay ka sheegeen soo qabashada ee eh, ninkaasi gacan ku dhiglaha deegaankee laga soo qabtay eh, maalmihii ugu dambeeyey ilaa iyo eh, afar maalin ayay ciidamadu ku raad joogeen gacan kudhiiglaha waxaana laga goobayay deegaanada waqooyi degmada gur'aal ee gobolka galgudud sida mas-uuliyiinta sidoo kale saraakiisha ciidamada amniga ay warbaahinta u xaqiijiyeen waxaa laga soo qabtay deegaano mase dhul ka dhexeeya Eh, baag deegaan lagu magacaabo oo waqooyi uga beegan gurcaal iyo sidoo kale deegaanka xanambure oo isna eh, waqooyi uga beegan magaalada dhuusamareeb eh, deegaan aad u dhexeeya ku jiray aana dadaalo ay sameeyeen ciidamada amniga gaar ahaan kuwa hay-adda nabasugida iyo sirdoonka qaranka u suurta gashay in gacanta lagu soo dhigay iyagoo kaasanaya dadka deegaanka magaalada gurceel waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee gobolka galguduud ku yaala markaana dadweyne aada u tiro badan ay ku nool yihiin dilka markuu dhacay qeybaha kala duwan ee bulshada waxay sameeyeen banaabax sida dhalinyarada kuwa kubadda caga kubadda ciyaara iyo sidoo kale dhalinyarada ee wax ka barata magaaladaasi maanta soo qabashada ee ninkii dilka geystay maxay kaga dhigan tahay dhalinyaradaasi iyo sidoo kale dadka ku dhaqan magaalada aada bay kaga bedelan tahay waxa ay dareemayaan in cadaaladii ay raadinayeen hordaceeda ay muuqato dadka ayaana ku faraxsan maalmihii ugu dambeeyey xoogaha kala dareemayay taagtaag iyo cabsi ah in ay wax kala dhacaan marka maadaama maanta ninkii lasoo wado gudaha magaalada lasoo gelido waxa ay dadku ku faraxsan yihiin ama in soo qabashadaas iyagoo waxaana lagu arkaya wadooyinka u soconaya iskana xog wareysanaya soo qabashada daankudugaha ah qayb ka mid ah ayaa soo dhaweyn camal uga hortegaysa oo wadooyinka taagan si loo muujiyo in wixii dhacay ay ka xumaayeen bulshada ku dhaqa degmada bur-aal oo horay banaanbaxyo waaweyn uga dhigay farxaan kaasini waxa uu ahaa waryaheena farxaan axmed cabdi oo markaasi inoogu warramayey ciidamada ammaanka magaalada gurceel ee gobolka galguduud oo gacanta kusoo dhigay nin dhowaan dil ka geystay magaaladaasi islamarkaana saakii dadka ku dhaqan magaaladaasi ay sheegeen inay ku faraxsan soo dhaweynna ay u sameynayaan sidii sharciga loo horgeyn lahaa gabagabada barnaamijka falqaynta ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalamaanay adduun warkama haysaane dayax gacmeeday soo degan ku daawade war adduun weyska cibaaro wuxuunbaa ka cusboone ma nin caashiqiisii cirka aaday baa ku calaacalaytaa war anna waxaan maqli jiray dayaxa sare waa la doodaayo daruurta cirka la daarisahaye aryaadhaha aniguna waa duulistayniiyo dayaxa aynugaa haddiidayaxii la tegay haddii dadku hore u maray maan dadaalo oo ku dayano dadeeninaga tagtewarbashiirreerow war ma hayside jabuuti waa dadkeennii waana naga da'yar tahay maantana dayaxgacmeeday hawada sare u dirtay inkastoo gacmeedkaasi magaca soomaali ka dhaxeeyo haddana walaalaheen reer jabuuti horumarka ay gaareen waa ku faraxsana waana ku hambalyaynaya horta axmedow hambalyadaas waa kula qabaahe jabuuti waxay naqatay wadankii ugu horreeye afrikaahoo dayax gacmeed hawadaas u diray war cabdulla wallaha kaa cafiye koonfur afrika iyo masar iyo maynkire aryaa anigu afrikaan kuu sheega horumarna jabuuti cid ku gaartaa ma lehe ununkuna walaalahaanyo waa ku dayahaynaahe orga fuulnayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba sanadkaanna soo aadan waa inaan samada gaarnaa war kalamaanay war ma madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelloo heestay wuxuu yidhi waxaan ahay dabaylahay dabayliyo intii kii la doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee waar walla weynay somalilanna goormay hawada u diri doontaa war haddawaaqlow buurtii goojacdee dayaxgacmeedka laga diri lahaa aawahe waar gacannibax ciidammadii galay waa laga soo dejiyey warbow reer jabuuti dadkiibaa beerka dhulka ku hayee lacagatan dayaxgacmeedka lagu sameeyey korontama loogu samayn waaye war dayaxgacmeedaa loo sheegay qofkaan faynuusta raadinaya muxuu ahaa warbow qofkasu reer jabuuti kooraan buu ka cawdaa sida uu u daawada madaxweynaha kuuriyada hooyo kim jong maalin kasta hawada u diro ayuu ismaaciil cumar geelan dayaxgacmeedku u daawanayay waar wallaweyne jabuuti garan maysaane dadku waa laba dabaqadood qayb u iyo qayb beerka dhulka ku haysa markaa maqaar baa la iska ilaaway war marba haddii dayaxgacmeed hawada loo diray reer jabuuti dayaxa guudkiisa iskaga daba tegayaan horta madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadduu dayaxgacmeed hawada u diray waa dadaalaye doorasho in la qabta ma ogol yahay war hore miyaadan u maqal ismaaciil dalkumuu ka maarmaa maanta daaya biruu ka maarmayn wareer jabuuti wax kalooy dhaheen gaariga ninkii wadi jiree garan ha loo daayo waar walla weynay nin kastoo keligii taliyaa wuxuu qabto isagaa dib u cuna warwaaqo reer jabuuti waxay yidhaahdeen ratigu hamaha dushiya rarkiiyo heryada u sido hoggaanka haddaanu hayn haysuhu waa liicilaa aryaadhaha ununka naftirkaanya fadhi nooma yaalle horumarkaas hagaagsaano habaysaan wowa amuunqabna horumarkaas hagaagsaano habaysaan wow amuunqabna war cabdullaw innagoo daroonis heli weyno adduunyada ka soo barina miyaad hamuun u qabtaa inaan dayax gacmeed hawada u dirno war dadaalaa xaaji cabbaas waa gaari karaa war adinkuun waxba isdahaliso tii horay loo yidhi qayrkaa darajaduu helay rabbika kama dadaal gaari doontide wardana waxaad ka tagtay halkaan dayri weliga noloshaad la deristaay ha u doodina bidka mid kaloo ku dayaasha aryadaha waxaadnaan war ugu daalin maruun leysma garab dego dad ma wada sinaan karo adun waa isdabamaalwar cabdulow intaa duxaan ku darsanayaahe dayaxaa la tegay oo filkeen meeruhuu degay ugu yar kooxdiiyo aanoo daahir gabayooba daa'imow ilaahow waxbaan kaa dalbanayaahe si degdega asaan daah lahayn iigu darajeeye dalkaygoo israaciyo dadkoo dib u walaalooba calan diiran oo lagu daydiyo ciidan daba jooga doodiyo damiinnimada baas dib udhacoo suula iyo dawlad waartaan rabbow kaa duraansadaya hayga diidin eeyeel adaa ducaa ajiibaahe e oo dunuubta aan kaa galno duudka naga saaran durba naga koryaal waxaan ahayn duulku xaasiyey war bislow ducooyinkan waayahan maqlaaya midaan ugu jeclaa waxay ahayd garuunjo geel ku roogsa guursaday allaha ka dhigo siiga biday allaha ka dhigo sisin daadatay allaha ka dhigo ukun laami indhataree ku dardaray allaha ka dhigo lax duqowday oo kala dambeed joogtay allaha ka dhigo war adna ka tagtay as dabaylu qaaday allaha ka dhigo duf un rays allaha ka dhigo war anugu odagaas ducadiisa waxaan ka bartay sisin daadatay sokor daadatay oo kale inay tahay war siiga bida allaha ka dhige miday u soo direen kuliyadda jaalasiyaadoo hadda koor isku qarxiyeen ciidan ku feeshan inuu haddana ku qarxo mar kale ayaa ayaantan waa la feejignaayo kor laga arkay markaasaa la yidhi hayey kaasi wuxuu maagan yahay kadibna askari shiishahana ayaa madaxa ka calaamadeeyey hadda fadhiu ma yaaloo haw yidhiye markii aan arkay waxaan idhi dhagarqabihiis biimaynayo balada soo qaad baabi'i dadkii uu lahaa ee babaalmariye keligiis ayuu bugiska yidhi goob barxad ahay warba ayaantan keligood ay bugis ka bulshadu waa inay ka feejignaataa warkalamaanay war mahaysiine mar kalea sheekh xasan daahir aweys loo ogolaaday layfka uu soo geli jiray wuxuuna aad u taageeray una hambalyeeyey raiisul wasaare xamse hadalka uga hadlay qasay iyo xamaas wuxuuna intaan sii raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha waa ka weynaaye guriga ha iigu yimaada inaan la kulmaan rabaaye war waxaa kaloo ku daray anigu maxbuusaan oo uma tegi karo war xasan daahir ma taqaaniina isagoo maxbuusuu madax yahe wuxuu yidhi anigu waxaan ku fiicanahay munaaqashada iyo tanaasulka waryow xilli u hayo u tanaasulay waar fakarkiinu ka tanaasulay sooma dhici karto warbow hadda sheekh xasan waa qaanay haddii lagula ballamay dowladda nabadgelya leefkaagaana ku jir almu hadda inta istilmaamo ku soo jiiraya war bashiir oo sheekh xasan waa nin culumaas ee ballan uga baxaya wakiiluu ku bannaystay inuu ka baxuu haystaa war gorgorow ma sidaadoo kaleu fartaw dooro qoraa waar dalabo intaan garanaya way dhaaftay war adinka sida culimmada loola hadlayo sida caamada loo xantaa iskaga kiin darsane sheekh xasan yaa la ballamayuu ballantii uga baxay wadaadkeenni waka waka waka soo lama odhan aryaadhaha samiday cabdullana wuxuu yidhi ow ballantii leesaga booxo labaalmaraahu waa biilaash ballantii leesaga booxo labaalmaraahu waa biilaash war kalemaanay war mahaysaana ciidamada booda ee dhaca ee sida rahi begga ku siqa ee booliska ee kumaandooska ee puntland ee gobolka gardafu tay dhigeen waa la yaabay haye ma daacishay cagta mariyeen waar ma shabaabkii la sheegay bay buuraha galgalo ugu galeen ma mucaaradkaay soo xerxereen oo maraakiibtii jiriifka ajaanibtae baddanka kalluumaysanaysa soo qaqabteen war warka waa iga dhex yeesheen ciidanku shaqo culusay qabteen waxaa la yidhi masqaniinay carruur oo fakaday baacsadeen muddo saacadaana waa ku raad joogeen baa la yidhi howlgal dheer kadibna waa khaarijiyeen weliba meydkiisa inta soo bandhigeen oo saxaafadda u yeedheenay shir jiraa'id ku dulqabteen hadda deni inuu ciidan dhisay waa caddahaye in la doorta yaa ka soo horjeeda war ba'a uboga kalemaanay waa ka dardheene waar ciidanka somalilan khibradooda lama gaadhi karee ayaa dhoweed rati qaarka dambe god kula dhacay ayaa ciidanka guurmudka iyo dandamiska iyo aaryuuga iyo kuwii boodi jiray khatarka ahaa ayaa laba maalmood gudahood ku badbaadiyeen warbawai tababaraana ka qayb qaateen gurmadka warwaaqlowrati god ku dhacay laba nina inta kal docda ka gelisay gees uga dildili jireen maxaa ciidamada daraawiishta iyo gurmadka loo kalifay war horumarka somalilan baa idindhibayee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow heeska waxaa ka dambeeyey waa nala taagay nala taagay war madaxweynaha somalilan mujaahid muuse bixi lix sana u buuxsantay ubawma dastuurka somalilan baa la bedelay war balbiyaca war bashiirow dastuurka puntland in la fura miyaad moogtaa war dastuurku hay-ad quraana maahane mucaaradka hala dhowra ku haaya maxay ku diidayaan haddii la badbedelo ilaan dan gashay bow hadda waa heshiis bulsho qof kalina kuma tagrifalo war kalemaanay war ma haysaane nimco walbaa nusqaanteeda leh raxmaddii eeboo deeysay dad badan baa ku ceyrtoobay dadna waa ku naf waaye gobollada ugu daranna waxaa la yidhi waa bay iyo gado jubbada dhaxana cod ka soo warrami karta oo in lagu baabaa'iyo in lagu dhaqan yahay kale sheegi kartaa ma jirto gobolka hiiraanna waxaa la yidhi dadkiisu maadaama ay fatahaado badan horay ula kulmeen dad feejiganay ahaayeen digniintii horeba waxaa la yidhi waa qaateenoo waa ka fogaadeen webiga war kalemaanay war ma haystaane magaalada muqdisho waddooyinkiiyaa balliya noqday kuwa cusuboo laamiyaal qurux badan saarnaayeenna markii roobku da'aa daadku qaaday war nin laashino inay shiikhduun galbeedta la yidhahdana wuxuu yidhi waxaa la marshay laamigaan laa ogaama war gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi koob iyo toban bilaadaan joogaa koob waa dhisay warba koob iyo intaad qaaday ma og war sida luujitadiyo kaley u tirmeena lagu yidhi war madaamurkii baa laga ilaawey war shub luguma darin miyaa war meel bacaada miyaa la saaray ma hadhaja iyo ranji amay ahaayeen war shirkadaha dhisa miyaan lacag la siin war laamiga shirkadaha dhisaaya miyaan shilimaad la siinin maxaa shaqadaan qabyeeyey war adaa hurdo soomaaliya waa mashruuc war miyaadan horey u maqal waa kala tuuranaynaa adna kala tuur war baar waxay balaagsi baar dheer waxba ma dhaamaan adababundalahaayeenoo ka goday waar walloweyne muqdishona webigu ma waraa warkalamaanay dad badanoo maamulka degmada hodan ka tirsan oo lagu helay inay la shaqaynayeen khawaariijta toban sano iyo siddeed sano ayaa lagu kala xukumay weliba waa xabsi ciidanaa la yidhi war qaarna saddex saddex sanoo lagu xukumay qaarna waa la sii daaya maadigaa u war degmada hodan intaan arkay haddii laga soo helay degmooyinka kalena meeqaa ku dhex jirta warba degmooyinka kale macalif allaa gudoomiye ka ah warkalamaanay albaabada xabsiga ood garaacaysaan baan idinkula yaabay anna waxaan idin dhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaan jaana jacayl iyo nacayb wada socdaiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heesa jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilacow ayaad doonaysaan jeerkan kala maanne waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay lehe jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof kale looma joojiye qortaae cabdikuus waxaana yidhi labaatan kilomitir buu lugeeyey furinta maxaa ay keenena way ka yeedhay baa la yidhi war maxaa ka rabtaa cabdikuus waa kaa geysay maadaa furin tegi kara war khawaarij u dhammaatay waxaan ku ogaaday markii cabdiqani samaali qori qaatay warba cabdikuus basawkii qadadoodii cunay warnimayanu waxaan ogaaday marba khawaarij haddii cabdikuus laga celcelinayo gabbalkoodii inuu dhacay war dagaalka cabdikuus ka qaybgalaya khawaarijta lagu soo afjaraya waxaa loo bixiyey gabbal dhacay war calaaya halkalamaanay wakaa cadowgii jabe waxaan la jeclaa jabka fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo